الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على تفضيله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ولا ليال waxaynu u fadhinaa in aynu ka الشيخ عبد الناصر حاج أحمد حفظه الله تعالى موضوع عنوان سويهي نبذة عن سير الصحوة الإسلامية في الصومال جماعة الاعتصام نموذجا ولا ليال موضوع عاسي شيخ أيا إن شاء الله تعالى إنو فاهفاهن دونه وحانا كدن بين دونته قدر ama masaaxa fiican oo niqaashka iyo asilada aad shiikha ugu soo gudbisaan laakiin waxaan baraarujinaynaa in ay as'iladu ku koobnaato mawduucan kelmaddu ay ka hadlaso waayo haddii kale oo qof waliba su-aashii uu shiikha inuu weydiiyo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 نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد ka waranka laga warramo taariikhdii saxwada waa xadiid ama war aada u dheer oo wakti badan qaadanaya laakiin insha allahu tacaala kelimaad koob kooban ayaan ka odhan doonaa kadibna waa sheekaysan doonaa idina waxaa haysaan baa soo dayi doontaana su-aal ah maxaynu mawduuca uga hadlaynaa saxwada islaamiga ah ka warankeedu muxuu daaran yahay muxuu faa'iideynayaa wuxuu tarayaa waxaa weeyaan saxwadu lafdigaas oo hadal ka jiro isagu waxay la tahay isticmaalkiisu ayma badan baa isticmaashay oo shay iska curfiya buu noqday waxaa loo jeedaa uun dadka isxilqaamay majmuuco ka mida ummadda oo dadaalay oo isu tegey oo khayr ka shaqaynaya dacwada kitaabka iyo sunnaha faafinaya eh, hawshay ku jiraan oo eh, waa wax dhacdooyinah oo taariikh soo martay oo taxano ah oo ragba mar wadeen arrintaasi markaa waxaa loo baranayaa oo daraasaynteeda looga jeedaa in cidaad iyo cibar laga qaato waayo taariikhdu waxbaa laga faa'iidaysanaya wixii wanaagsanaa la qabtay ee saxmayna waa lagu dayanayaa oo waa la raacayaa wixii bani aadamku ay qaldeen ee ay khada uga dhacayna waxay cibreedu noqonaysaa in laga leexdo laqad kaana fii fii laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli lalbaab waa kaa la yihi subxana wa tacaala qasaskii qur-aanka marku ka sheekeeyey ummadihii laga warramay waxaa ku sugan cibro iyo wax ku qaadasho dadka caqligana ayay ugu sugan tahay marka qodobkaasi qodobka laga faa'iday uu mid yahay waxaa kaloo ka mid ah in ay muhim tahay in muraajacaad laga sameeyo dadkii hawsha soo waday ee khayrka ka shaqaynayay haddii wax ka xumaadaan oo wax ka qaldamaan inay saxaan oo kitaabkiiyo sunnaha waxay khilaafeen dib ugu noqdaan oo istoosiyaan oo mar kastaba la isqiimeeyo waa arrin runtii waajib sharciga ah waayo naqdigu iyo isasaxu diinta ilaahay uu ka mid yahay oo dib in laysu muraajiceeyo ayaa diintu sugaysaa oo qofku wuu qaldami karaa allah subxaana wa tacaalaba nebigiisa ku canaananaya wax yaroo nin saxaabada ka mid a oo dhamcayn wax ka qaato oo ka yar jeestay qolo kale ku yar mashquulay baa lagu canaananayaa rasuulka cabasa watawallaa an jaa'ahu lacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakkaa aw yadakaru fatanfacahu dikra isagu waa la saxaya suuradii muuqaalkiisa ka muuqatay baad cabiraya inuu wejigii kuuday oo wejiga ururiyey waa lagu canaanaya waa la saxaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka saxaabadiisa wuu saxayey oo marka hawl ay ku jiraan qof hawlgalay oo khayrkii iyo diintii ka shaqaynaya waxa weeye waa qaldamaya qaad waa ka dhacaya oo saxaabigii khaalid ibnu waliid ah markii la diray ee nimankii mujtamacii reer benu jadiima ee soo islaamay ee yidhi saba'naa saba'naa ereygaasay yidhaahdeen oo uga jeedaan yacni waanu hoggaansanay oo islaamnimadii aanu soo gallay ayuu laayey raggii uu u dhiibay eh, ninkii wax soo qafaayana wuxuu ku yidhi nin walooba ninkaaga dili waa ka cabdillahi ibn cumar laha anigu aniga ciddiga tala qaadataa toona dili maayaan cidday hayaan cidday hayaan ilaa rasuulka aan u tagno rasuulkii baa loo keenay salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulku aad bu arrintaa uga xumaaday Eh, hadal macruufa fi saxi bukhari baa xadiiku kusugan yahay waa kii rasuulku lahaa allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaah waxaan kaaga beri ahay falka uu sameeyey khaalid marka khaalid lagama baraa qaadan laakiin falka qaldanee ka dhacay saxaabiga ayaa laga baraa qaadanaya oo taa markaa macnaheedu waxaa weeyaan in daraasada noocan oo kale ah in aad loo daraaseeyo dib laysu eego waa arrin runtii sharci ah oo saxwadan ama jamacat اlictisaam iyo juduurteedii meeshay gelaysa inu caawa yar taaban doono manhajkaasay aaminsanaayeen oo in badanna ay ku socdeen waxaan isweydiin karaa maxaa keenay saxwada musawaqaadka saxwadan ama jamacaad kacay ee diinta isu xilqaamay waxa sababay ee keenay maxay tahay arrintaasi isdultaag bay leedahay waayo daayartu aad ulama socdaan awdaacdii jirtay iyo xilliyadii waxaanay soo baxeen ama isxilqaamkani u dhacay maxaa yilay adduunka awdaacdu see loo noolaa maxaa jiray arrintaasi waa arrin muhima ah in la waayo maxaa leeyahay ada marka intaadan odhan horta jamaacadin ma tahay maxaad ma tahay macaynkan horta wax badan inaad ogaato oo waxaa leeyahay alxukm cala shay farcun can tasawurihi oo markaa shay xukumayso xukunkaasi wuxuu farac ka yahay suurada saxa eed waxaa ka hayso oo waa masale runtii sharci ah oo u baahan mar kastaba dadku inay daraaseeyaan marka la rabo in wax la qiimeeyo oo ibnuqayim raxmatullahi caleyh kitaabkiisa iclaam ulmawqiciin la yidhaahdo wuxuu ka hadlayey oo tilmaamay ninka had goor u fatwooda dadka maxaan ku raha iyadoo caraaftooda iyo asminada waktiyadooda iyo amaakintooda ay kala duwan tahay oo xilliyadu kala duwan yihiin wixii naqliya soo raray uuna kitaabku ku arkay ee daliil wax walba saaraya oo halkaa markaa watiiro waaxida ku wada ummadda ninkaasi dadkii waa lumiyey buuri oo wuxuu ka dhigan yahay ninkii dhakhtarka ahaa ee dhakhtarnimada aan aqoonin ee kitaab uu yaqaano uun hal kitaabu mala haystaa oo wax ka daweeyaa cudur kastoo loola yimaadaba halkaasuunbuu rogaa marka hadalkaas weedhaas uu isticmaalay waa shay muhima oo qaacido sharci ah arrintaa markaa muhiimadeedu waxa weeyaan inaynu ogaano bal wadcigu suu ahaa sidee loo noolaa ummaddu say ahayd saxawaatan islaamiga soomaliya kaliya maayahan somalia waxay ka mid tahay ummadaha caalamka islamka mid ahayd kacdoonkani mar buu wada kacay caalamka waxaa jirtay xilli dacfi weyn iyo burbur weyn ummadda ku dhacay waa xilligii isticmaarku uu caalamka islaamka qaabsaday waa xilligii khilaafadii ummadda isku haysay ee khilaaf alcuhmaaniya la odhan jiray oo diinta u taagnayd wax kastoo khayli iskaga jireen laakiin ummadda yaani ururinaysay oo xilkii mas-uuliyaddii diinta haysay waa dawladnimadu eh, waxa weeyaan waa ummadda diinteeda in la hagaajiyo ayaa dawladdu u taagan tahay markay burburtay arrintaas wadci aada xun baa markaa jiray xagga tadayunka ummaddu waxay ahayd duruqa eh, suufiya ayaa aada u intishaaray oo soomaaliya waxay ka mid ahayd caalamkay la mid ahayd eh, suufiyadu oo duruqda kala duwan qaadiriya dheh ama saalixya dheh axmediya dheh dandaraawiya dheh zayliciya dheh ee duruq fara badan oo kala duwan oo nooc nooc ah iyo ku haba si kala daraareen ee nooca tasawufkooda iyo inxiraafka ku jiray laakiin waxay ahaayeen kuwaasba ummadda culimo u ahaa oo waad garanaysaan kitaabkii munaaqibka ahaa alfuyuudaat arabbaniya waa kitaabka markaa kidkaada lagu haysto oo wadaadadu ay akhriyayeen oo diin ka dhigayeen waxa shirki ka buuxa iyo inxiraaf rag badan oo dee akhriyay way garanayaan wuxuu ihi tawasal bina fi في كل هول وشدة أغيثك في الأشياء طرا بهمتي أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة جهلين معين كلام الكلية يعني استغاثة لغير الله أدموتشني وحيا مكان دي لقرو سكرين مريدي تمسك بي وكن, وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة يقول لك أنا adduuniya akhira baanaa ku ilaalinaya waa inad qabsata adig markaa diin u ah oo lagu dhegan yahay oo la akhriaya oo maaragtay loo haysta mararka qaarkood baa inuu qur-aankaba ka fadilan yahay ama burdihii meeshana yaallo oo waxyaaba ku dhex jiraan ogtihiin tasawufkaas wuxuu ahaa mid intishaaray oo waddanka aad ugu jira xagga madhabka fiqigaana tacasubka madhabiga ah aad iyo aad buu u daraa oo caalamiyan bay arrintan u jirta madaahibta afarta ah ayuunbaa maaragtay eh, nusuusta eh, xawaashtaa fiqiga waxa ku yaala xaraf lama dhaafi karo isagaa markaa diin laga dhigayaa lama bedeli karo lama leexan karo xataa wadaadka marka loo laqbaynayo sheekhu isu akriyey laqba ka duwan haddaad keento ule mada yani taqliidka xarfiga ahi xataa laqbadii bu kala arrintaas waxay arrin jirtay oo taarikh badan de ummadda waktiyaashii dambe oo dhan eh, markii la yidhi babul ijtihaadka waa la xidhay oo wax badan iska faafeen arrintaas arrin jirta bay ahayd waa kii ninkii xanafiga abu xafs la odhan jiray kitaabkiisu ku tilmaamay u lahaa laa ynbagii lilxanafiyi an yataزawaja bintahu min rajuli shaaficiyi madhab an yuzawaja bintahu inuu guuriyo gabadhiisa uma banaan nin xanafiya maaragtay gabadhiisa nin shaaficiya inuu guuriyo u banaana laakiin isagu waa ka guursan karaa bay yidhaahdeen qaarkoodna tanazulan ahlu oo kale in halkaa lagu banaysanayo way iska banaantay bay qaarkood yidhahdeen meelaha la ismaagsanayo shaaficiyadu dee soomaaliya madhab shaafici haystay guud ahaanteedba laakiin may ogoleen wax kale in meesha la daaro waxaan garanaya burcaan way joognaa dhowr iyo todobaatankii bay ahayd masaajid hadda la dumiyey oo magaalada ku yaalla oo masaajidka saalixiyadu ay lahayd dariiqadii la odhan jiray baa nin masri ah baa na tujiyey maalin jumca markuu na tujiyey bisinkii buu ka tegi markii salaadda laga baxay wadaad baa istaagay wuxuu ihi salaadii waa inaga burtay bisinkii lama akriyin allahu abar allahu abar allahu abar qad qaamasalaadio ala ko ummadii o dhan wanaag halkaas ka fadhiya carabka baa halkii lagu tukaday salaad laka waa burta bada salaadaas halkiiba duhura ku tukaday marka waxa weeyaan waaqicaan taagnaa bay ahayd marka tacasubku waxa weeye iyo taqliidku aad iyo aad ayuu u daraa waxyaabaha jiray oo kale waxaa ka mid a fasaadka xagga xukunka iyo nidaamka oo waddanku Eh, dee waa ti maanta laga warramayo ninkiinu waxa uu ka warramaye waxa weeyaan isticmaar baa markii hore haystay waddanka oo qaybqaybsaday markii dambana ninkaa isticmaarka ama dee gumaysiga eh, qolu ka tegey gaala kahaaleen buu ka tegey marka iyagii muuqaalkii muslimkaa leh laakiin mabaadidii afkaartii gaalka aaminsan eh, taa qudheedu dhib badan bay keentay oo isticmaarkani muddo dheer bu waddanka haystay oo watay qaybqaybiyeen waddankii soomaaliya la odhan jiray isticmaarku qaybta waqooyiga oo kale kun sideed boqol iyo kob iyo sideetan kamid yahay markuu soo galay qaybtan koonfurta kun sideed boqol iyo labiiyo sagaahanki ilaa lix iyo sagaahanki taqriban lagu qabsaday meelaha waxa weeyaan waa dee jabuuti oo faransiis ku haystay waa ta ay qaybqaybiyeen qaybqaybintaasi marka dee intuu haystay si aada iyo aada iyuu wa mabaadidiisa u faafi weliba waxaa si fiican wax uga qoray nin la odhan jiray xamdi xamdi sayid kitaabuu qoro le asoomaal qadiiman wa xadiian waa nin masriya kitaabkaasi waa kitaab muhima wuxuu aad u suuraynayaa oo aad moodaa maanta waaqic aynu ku noolnaa inuu wax ka shabahaysa arrintaas markuu soo galay gaalku waddanka qabsaday ee saaxiibku goray see soomaalidu ahayd awdaacdu say ahayd wuxuu leeyahay markuu talyaanigu soo galay mandiqada koonfurta oo kale wuxuu yidhi qabaa'ilis haysta oo daaqa ku dagaalamaya oo nufuudka iyo xukunka yaa yaa oo qolo hebel qolaha ka adkaato oo xadkeeda kusoo xadgudubtay way u dhigan yihiin buu yihi sidii saltanaad dawlado yaryaroo kale laakiin beela iska ah iyagoo caynkaasa ah ayaa la qabsaday buu yidhi cibaadadaas aan idin akriya jeclay wuxuu yidhi eh, wamima saacada aliiطaaliyiin calaa ibraami اlmucaahadaat oo nin eh, haystay baa heshiiska la galo meesha marka hore diyaanaa dambaabo oo xilka ku wareejiyay markaa wuxuu yidhi wa mima saacada aliطaaliyiina calaa ibraami almucaahadaat huwa wujuud lmujtamac alqabli alqadiim fahuwa almas'uul cama taطawarat ilayhi alxaalatu fi الصوmaal id kana wujuud الniظaam الqabli وقيام التشاحن بين القبائل أو بين بعضها والأحباش أو التشاحن داخل القبيلة الواحدة بسبب الرئاسة أو من أجل الرعي أو السيطرة أو بسط النفوذ وغير ذلك من من مساوي النظام القبلي الذي نتج عنه وجود مجتمع صومالي مفكك على صورة سلطنات مستقلة في تشاحن مستمر كل ذلك أتاح للإيطاليين أن يتوغلوا في البلاد باسم الحماية والمحافظة على النظام مجلد كواد صفحة وقت دي فرطة waxaan ku soo galay markaa nabadgelyadaanu ilaalinaynaa nidaamkaanu ilaalinaynaa yunus sabatan maxay tihiin u akhriyaya ya maxayna leeyihin waad ku haystaan wadanka soomaalka ami soomaalia n soo tir waxay leeyihin dee waxaan ku joognaa ina waxbaa nabadgelyaan ka shaqaynaynaa wada la haysto oo rag qabsadayn nabadgelyaan ka shaqaynaynaa amnigii baan deganayn aynkan wakaa marka waxaway markii de la islaayey oo jabahad kaceen oo yidhahdeen xabadda iskala daalay bay soo galan gaaladii marka arrintaas waa arrin muhima in la fahmo gaalku hadduu ku qabsadana mabaadidiisu uu faafinaya nashaadaadkiisii wuu iska wati waa sida maanta iska furan hadda maxaynu ka warhaynaa waa reer baw yaa kule yaa warhaya war ma haynada inagu maxaa ka socda waddankan maxaa badihiisa ka socda maxaa magaalooyinkiisa ka socda maxaa shacabka dhexisay dhex guwaxaya waxa socda fahmayno waxaynu garan karna maaha waayo ma xog badanna ma hayno mar haddii meeshii la haysto rag baa ku shaqaysanaya ninkaa gaalka wuxuu sameeyey waxaa la yidhaha madaarisu tabshiir buu furtay oo uu kufaafinayo kiristaamayntii waqooyi bay ka jirtay koonfur bay ka jirtay berbere madrasaa ka furaa dhaymoole meelay ka furayd manshacaseyay ka furayd markay ka furayd baraway ka furayd ilaa kaniisad weyn oo aad taqaaniin muqdisho bertikaad laga dhisay oo kun sagaal boqol soddonki bay taqriban ka dhisay kaniisadda waxaa lagu dhisay dadkii xidhnaa soomaalida jeelasha ku jiray buu saddex sano ku shaqeynay oo kaniisad ku shaqeysay ku amaadanay gaalka waxyaabahaasoo dhan waxay ahayd waxyaabaha uu faafiyey gaalku oo jawiga jawi bedelan oo dadkii la bedelay ay ahayd arrintu arrintu way bedelayd oo waxay noqotay in si fiican mabaadidiisa kale ee haqaafada iyo maxaan ku dhahdaa tacliintiisa maadiga ah oo ku dhex gelinayo wuxuu rabana wax barbar socday ahayd taas oo nooca cilmaaniyada ah oo tabshiirkan kuga soo afmeeray baa agga waqooyiga taarikhdi ninkuu qoray aw jaamac kitabkiis la yihahdo asiraac siraac uu ku qoray bayna yani alislaam wanasraaniya uu ku magacaabay aw jaamac cumar isagoo risaalo fiican oo carabi ku qoran wuxuu leeyahay kun sagaal boqol iyo labayo tobankii ayaa magaalada berberninkii gaalka ay haystay wadaad addimi jiray waa tii soomaalida loo bixi jiray salwad manaarad sare markaasu halkaa unbu arkay ninkan marka safuulay waa sakaraa ciil bay ani maalina waxba ku dhufta ninkuu meesh ku dilay ummaddiga marka kacdoon gaalka waa lagu kacay kaadoonkaasa wuxuu keenay xamil kari waayeen ina waxa laala wixii tabshiirka iyo hawsha wadayba ay jabuuti u raraan jabuuti u rareen marka waxa weeyaan barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij hirgalay gaaladu ay hirgelaysay afkaarta dad u kala soo baxayna waa jirta oo eh, maarata qaaday diinta ka baxay oo maarata dee ridoobay eh, waxay ahayd nooca kale cilmaaniyada ah eh, ee iyana garab socotay iyana way socotay wax bilan bay ahayd oo nin loo ohan jira lord lord caromer oo masar ninkii manduubkii saamiga loo soo diray ahaa ninkaasi waa ninka dee ku guulaystay sharqi dhulkan caalamka islaamka inuu si fiican uga faafiyo mabdaan cilmaaniyada ah waa ka ay lahaayeen markuu yidhi ninka cad waxaa loo soo diray inuu xadaarada u keeno dadkan madow ama afrikaankan ama dadkan mulawanka inuu eh, si fiican cinaayada ilaahay ninkaasaa la saaray caddaanka markaa si wanaagsan ummadda inuu xu taro oo idiin ilbixiyo oo jahliga idinka saaro waatay masaarid lahayn zacamta bina mazaacima kaadibaati wamaa yugnii maqaalu zaacimiina zacamta addiina wاlqur'aana jaaءa bima yushqii xayaata almuslimiina zacamta muxamada lam yuuta rushdan walam yasluk sabiila اlmuslixiina ruwaydaka ayuha alfaajiru fiina fabi'sa alxukmu xukmu اlqaasidiina ninkaasay maagayeen oo maaragtay daalimka ahaa arrimahaas oo dhan waxaa ka mid a mawduucu luqada carabiga laga hadlaya hadda oo la dagaalamay gaalo aad loola dagaalamay waddanka si aynu ufahamno waa waxa ile gaala kahadheenkii intaasugu dhaxlay wax kalama keenin waxay sheegeen nin loodhan jira andarawiski oo nin ahaa yahuudi asalkiisu yahay mustashriqna uu ahaa mudkhas ku ahaa bilaadab soomaali luqada af soomaaliga u aad u bartay oo maarata sugaanta ayuu aad u yaqiinay wuxuuna macalin ka ahaa macahad daraasaat asharqiya walafriqiya jaamicat london bu wax ka dhigi jiray ninkaasi waa ninka xuruuftan af soomaaliga ah ninkii qoray diyaariya bu ninkaasi eh, wuxuu aad waa ragga waaan garanaya waxaan hayn jiray anuu kitaab uu qoray oo uu qoray kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii waa kitaab dictionary oo kale ah munjad marka wuxuu diyaariyey dadka gaalada ee eh, ingiriiska imanaya waddanka inay af somalia ka bartaan konton iyo lixdii ba af somaliya u qoran konton iyo lixdii marka wuxuu sameeyey xuruf yarun boqoladii guddidii hebel gadaal iyo majmuucadii markii dambe dee waktigii dambe hawsha somali aan qorroaan diyaarinay waxmay qorin wa qoro meesha maalan xarfe yar bay bedeleenoo xaada oo kale eshti buu jiitin kor saarayay jiitin oo markaa inaanay u dhawaaqayn sidooda ee ay si kale u dhawaaqayso wixii jiitinaya shaqa dheer ay odhan jireenna meeshii shaqa dheerana wuxuu dul saaraya jiitin waxaad garanaysa markaa a inay tahay intuunbay eh, maaragtay shaqa dheer ka dhigeen laba ah, ka dhigeen waxaybay bedeleen laakiin ninkaa gaalkaba ninkii diyaariya waa darwiski baadari bu ah. wuxuu nooga sheegay shekh cismaan sheekh cumar oo saalixyada madaxoa ariqada saaliyada odhan jiray wuxu hi annago aynaba joogna oo wakti hore ayuu soo maray ninkaa isagoo xaaskiisii wata markaasaa wuxuu yidhi sheekh cismaanow xaaskayga kan waxaad igu bixisa maga u bixi oo aniga kaxeeb uri waa qudunquute qudunquut qudunquuta mataqaani waa shimbir afdheeroo maaragtay af casoo dheer bay leedahay marka qudunqutadii buu qortagoo dee qudunquta markaa ma aqooni wuxuu hi waa dambo dhowr iyo sideetangan xamar joogu soo raadi ninka gaalka warwadaadka ayaa yaqaano xaggee laga helaado xaafadda afkoodu degan yaho asaroo iska fadhiya bu hi halkaa gurigiisa halkiisa ah buu yimi bu hi markaasuu yihi xaal baan kuu sheeganaya xaal oo maxaa dhacay dee waagi waad iiga bixiyey gabadhayda xaaska waad iga caydo qudunqutat idaacaddii af somalia u ka hadli jirad oo mahmahayaha iyo sugaanta iyo waa kaa badya af somaliga ninkaas nin gaalab ah laakiin saas ay tahay haddana soomaalidu dad adag bay ahaayeen oo difaaca luqada carabiga ah xitaa s y shii maxaan ku dhahdaa u kacday maxaan ku xornimadoonka ka mid ahay waxaa ka mid ahaa bandigooda qodobka shanaad distoorkooda waxaa ka mid ahaa luqada rasmiga waddanku waa luqada carabiga ah waa luqada rasmiga ah ilaa xitaa qoreen qoraal dheer oo culimada iyo shacabka iyo oy ninkii talyaaniga u qoreen oy leeyihiin luqada rasmiga waddanka yaga waa luqada carabiga ah oo uu yidhi maalan waxaa ka mid hadalooda inaa nakhtaaru alluغaة الcarabiya luغaة شhacbiya rasmiya lihadihi الbilaad liasbaab اlaatiya ina luغaة الcarabiya luغaة الdiin wa luغaة الqur'an waxaan u dooranay ota luqadan bu waa luqadii rasmigayde waa luqadii diinta ina luغa الcarabiya luغaة الmaxaakim الsharciya fi jamiici nawaaxi اlqطb maxkamadaha shareecadu waxaa lagu qaaday luqada carabiga ina luغa الcarabiya luغaة الtijaara wاlmukaatabaat waa luqada ganacsiga iyo qoraalka oo de baa garana daa somali la qorin war somali makaan la qorin waxaa lagu qori jira carabiga aan wax ku qori jiro guruub aan abraa joogna iyo arday macadka dhigan jirtay baanu hayno waxaanu hay niman iska shaqaysto waraaqaan qoraa wixii lasoo diraan akrinaa waxayba noo ahayd af somaaliga markii dambe naga jirayba foofkii haa kaa nooga tuureen oo ku shaqaysan jiray baasha markii marka lasoo saaray marka waxay ahayd luqada carabigu luqada wax lagu qoro ee la akriyo oo dukaamada marka wax la iibinayo asaadir alwaari waxa la kala qoraya kaale arag waxaasoo dhan ninka eh, bakhaarkani ujeexjeexaya asaadir alwaarid waxbuu qoray aljumla maanta xisaabsa ku jira dadku carab bay ahayn afcali baa ku qoran jiray somaarta marka aad bay uga hadleen eh, waxaa markaa meesha yaalla wadciga noocaasa oo dhinacana aanu bad qabin ummadda oo diinteedii aanu diin fiican meesha ku haynin oo maaragtay dhaqankii curyiga iyo qaawanaantu shay iska caadi bay ahayd curyigu shay iska caadi bu ahaa ikhtilaafku shay iska caadi bu ahaa nolosha noocaasa saxawada islaamiga ahi jawgaasi ka soo baxday waxaa loo qaybin karaa maraaxiloo marxala maa qabla tandiim intaan nidaamka jamaaco la nidaamiyey aana imanin khayrku ummadda weligoodba waa jiri oo ma aha inay iyagu u horreeyeen jamaacaadka islaamiga ahi maxaan ku lay khayr sheega ee rag culimaha afraad ah ayaa jiray oo waddanka ku faafsanaa sida sheekh nuur cali sheekh nuuradiin oo la baxay asalafi xitaa la baxay iyo rag la halmaala waa jireen oo afraad ah ee inkastoo sheekh kudhisay laga ka dhaafay lagu haystay jaanibka ictizaalka oo afkaaraha qaarkood uu ka aaminsanaa maaragtay madhab muctazila qaar ka mid ah laakiin wuxuu ahaa raggii aad ugu hadgamay tawxiidka jaanib tawxiid luluhiya ayuu aad ula hadlay oo bidcada iyo khuraafada iyuu aad ula dagaalamay marka taas waxay ma arbaciinaadki laga soo bilaabo ilaa awaakhir lixdanaadki arrintaas runtii dowr weyn bay ka ciyaareen rag culimo markaasaa ufriirsani way jireen oo waxaynu odhan karaa maa qabla tandiim bay ahayd waxaa la odhan karaa marxalada labaad waa marxalatu bidaayatu tandiim tandiimka markuu bilowday waxaa u horreysay xarakadii la odhan jiray xarakatulahli ayaa wax jamaaco munadam ah oo urursan jamaacadaasa u horreysay waxaa la tasaamunay oo iyaguna qudhoodu isku waktiba ay ahayn baynu odhan karaa waxadushabaab ninka la odhan jiray oo waqooyigeena ka dhisnaa waaad moodaa wa badan ina kala isku sanad bay ahaayeen lakiin bilay kala horeeyey baa la yidhahdaa marka loo taarikhaynayo marka jamacatulahl oo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii tasiiskeedu ahaa taqriiban ilaa toddoba-iyo toddobaatankii tandiimkaasi wuxuu ahaa tandiim manhajkoodu ikhwaani yahay weliba suufiyana ay ku ladhan tahay oo nin waliba wixiis hoosta ku wato laakiin dhallinyaro fahmay uun in loo baahan yahay ummaddan oo maxaan ku dhahdaa madhabkan shuuci ku faafay oo inxiraafku galay in loo baahanya islaamka in lagu soo dabaalo macnahaasay fahmeen kutubtii ikhwaanka oo waddanka soo gashayna way akhristeen sheekh maxamed macalin raxmatullaahi calayhi oo markaa xamar tafsiirka akhrin jiray oo nin sheekh runtii aada u fiican ahaa oo qofku inuu qofka khayrka u sameeyo u qira ayaa loo baahan yahay bani aadamka khada lagama waado maaragtay wuxuu ahaa nin dawrkii waagaa yiilay iyo waktigaa wixi jiray dawr weyn ka qaatay bu jawi shuuci ah oo ilxaad la faafinayo ayuu tafsiirkaa bilaabay wuxuu ku xidhay dhalinyartii kitaabka qur-aankaa inuu yahay kitaab lagu dhaqmayo oo nolol ah oo cize iyo sharafta isaga lagu helayo waxaa weeye masaajidkii wuu soo geliyay dhalinyaradii oy ku soo urureen dhalinyartii ka xaragoon jirtay oo ninka dhalinyartii masaajidka inuu galo wuxuu arkay inay tahay wax fashil ah oo maoda gawo baa tahay ma goormaada maxaad la baqaysaa yani nin dhalinyar ma gara masaajidka marka odayaal gaboobey masaajidka geli jiray marka wuxuu tafsiirka markuu bilaabay oo welibaa si yaablo intuu soo gishaday ee koolkiisii karafatayn soo qaatay iyo sugaalkiisii ayuu tafsiirka la soo fadhiistay oo musxaf soo qaatay owaadadii hore waxay ka akrin jireen jalaalayn iyo kitaab maarata xawaashiya ay haysan jireen isagu musxafkiibu la soo kala baxay waa ninka reer magaalka khatarti dhalinyarti baa kuso jurtay daawashada kudhisa waa ninkan reer magaalka xadaariga ee khatarti muxuu yahay waa soo hor fadhiistay wax wax badel u ka bedelay marka halkaa waxaa ka abuurmay dhalinyaro aada u fiican oo weliba si fiican oo darxi wanaagsan oo nin maaragtay deganna wuu ahaa af soomaaligana beelaha soomaaliyeed luqad ay ku hadlayan o dhan waa yaqiin oo marka aayadda uu fasirayo tafsiir runtii aada u qiimo badan ayuu ahaa oo laqabada af soomaaliya kudhigayo iyo tawjiihinta uu ka bixinayo wuxuu ictimaadi jiray aaraaba tawjiihinta dilaaal qur-aanka iyo maxaan ku dhahda ibnu kaiirka iyo kitaab tafsiiru manaar oo heshiisyada uu lahaa iyo aduu kutub noocaas ka diyaarsan jiray marka wuxuu ahaa runtii halkaa waxaa ka bilowday jamaacatulahl jamaacadaas waxaa markii hore madaxu noqday nin cabdilkariim xirsi la odhan jiray oo iska waxoogaa iska yar suufi suufi ahaa aduu muddadii waa laga bedelay nin cabdilqaadir sheekh maxamuud la yidhaahdo ayaa la wareegay xilkii jamaacadaas tii lagu bilaabay bay ahayd nidaam munadam ah oo abaabulan waxaan qabaa xilligaas aad bay u shaqeeyeen dacwo aada u qiimo badan oo xilligaa waxa socday wuxuu ahaa waxaabaa la haystaa ilaahay jiritaankiisa la isku haystaa oo waxaa la faafinaya ilxaad oo waxa weeye qofka wixiisaa loo qiraayo dhalinyarta waxaa laga yaabaa marka waxaa laga sheekaynaya war waxaan maxay yihin oo adigu hadda waad shay bisil raashin bisil baa lagu dhiibay duni isku daba dhacsan dumar xijaaban macaahid iyo jaamicaad waad kitaab akriyaya duni isku daba dhacsan baa timi laakiin arrintasaa ma ahayn arrinta waxaa la isku haystaaba ilahay ma joogaa mise ma jiro arrinta ku taaganya waaa waxaan xuustaa xilligaa waxaa la daliishanayaa ama kutubta maraajicda ah ee wax lagu naqdinayaa waa kutubtii gaalada qortay waayo ninkani mar hadduuba ku ley ilaah ma jiro xaggee wax iskala bilaabaysaa oo qur-aan haddaad soo daliisa wuxuu ku leeyahay anugu eh, waxa carabigaad akrinayso shaqo iskuma lihin carabiga horta kuna ogolibade ila marjiciyada waa isla subtaan ninkan ninkaad doodaysaan oo is haysaan horta marjiciyada waa isla subtaan aniga horta carbiga iga daab kuleeyay maba aaminsaniba maxaad u baahan tahay markaa ninkan wuxuu kugula qanacsan yahay oo aad ku qancin karto oo lagu isbaatin karo ilahay jiritaankiisa markaasan waan waxaa ka diyaarin jiray kitaab la yidhaahdo la tarjumay tarjamadiisu ahayd allah yatajallaa fi casr alcilm labaatan gaaloo reer maraykan ay qoreen baa marjic ah oo nadariyaadka fiisigiska iyo eh, xisaab qawaacid ah, xisaabta kusaabsan iyo waxaase maanta oo la diyaarinaya oo markaa in la buriyo waxyaabahay leeyihiin wixii aan la arkaynin ama la dhadhaminaynin ama la taabanaynin ama la urinaynin ama la maqan ma joogaanba waxaan xustaa nin la yihahdo saciid xawaa oo ikhwaankaaba ah, wuxuu qoray kitaabkii allahu jala jalaalu qisaa ku tiilay kitaabka marka wuxuu yidhi qisa waan ka faaidaysana wuxuu nin shuuciya ah, ayaa wuxuu soo galay fasal buu soo galay markaas wuxuu damcay arday inuu gaalaysiiyo oo ardada ka dhaadhiciyo wixii aan xawaasta lagu garay inaana joogin arday sabuurada ma aragtaan haa sabuurada way joogtaa buuri arday miiska intuu dhaqdhaqaajiyay sanqadha miiska ma haa ha dee waa joogaa miiski mar haddii sanqadhiisaa maqlaysaan sigaari waxbuu shido urtiiba ku buufiye ma ma urinaysaan sigaarka urtiisi ma haysaan ha sigaarkii waa joogaa waxaasuu waduuday waxaasuu waday marka dambe wuxuu yidhi ilaahay miyaa aragtan mada miyaa urinaysaan mada miyaa maqlaysaan mada miyaa dhaminaysaan ma dee ma joogo intaa markuu waxa ku soo baxay buu idhi nin daki oo dhalinyarta ka mid oo meesha fadhiya ilahay wuxuu ku ilhaamiyey fahmo wanaagsan qaacidadii buu u raacay uu ninkaan deji ila qaacidu deji waa lagu salaynaya markii dambe intii intu soo maray wuxuu yidhi ardayay macallinka caqligiisi ma aragtaan markaas yan maya ardayay macallinka caqligiisa ma urinaysaan maya ardayay macalinka caqligiisa ma dhadhaminaysaan maya ardayay macallinka caqligiisa ma taabanaysaan maya caqliga macalinku ma joogo <laughs> maqliga waa joogaa waa kaa soo anigu anigan de miirka qaba ee labisanaya waa rabkaadi qaacidaa dhigtay mogti qaacidadii ha ka baxin qaacidaad dejisa ha ka baxin qaacidadii marka de adaa isxukumay oo haddaad rumaysan marka wax intaaba aan lagu garan oo makhluuqa inay joogaan allaha khaaliqa ah ee waxa aan intaa midna lagu garanayn abuuray maxaad ku diidaysaa buuri marka watay daliilka caqligaana dee aimmadii hore way isticmaali jireen ninkii reermiiga mu albacaradu tadulu cala albaciir wa aharu qadami yadulu cala almasiir marka waxay ahayd barnaamijkaas waxaa qayb ka ahaa marka in adilada halkaa laga raadiyo marxalay ahayd marxalay ahayd dawladaha islaamka aynu ku xidhnayn laba dawladoodba waxaan qabaa inay dawr weyn ka ciyaareen haqaafada ummadda soomaaliyeed oo wax badan inay waxu badbaadiyaan u talagalay dadka waa in loo qiraa waxay sameeyeen sacuudigu kawgu ka ahaa oo taqriiban lixdan iyo lixdii bay soo direen caalam alislaami oo waddanka loo soo diray inay maaragtay bal soo samayso maxaan ku dhahdaa warbixin ka soo qoraan bal wixii looga baahan yahay adugu siddeed iyo lixdankiiba waxaa la furay maxaan ku dhahdaa macadkii macruufkaha ah, qiimaha badnaa altadaamun alislami la odhan jiray macad tadaamun baxay macadkaa sacuudiga ayaa yani fangarayn jiray ardayga waxaa la siin jiray saddex shilin oo markaa lacag aad u sarraysa maxaama saddex shilin ku qaadan jiray anu waktigaa arday baan burca ahaa laba shilin baa biilkaygu ahaa waqooyin mar kasta waan ka qaadaysanaa koonfurta laakiin saddex shilin reer dhan baa biilin jireen saddex shilin bay siin jireen ardayga eh, maxaan ku dhahdaa waxaa ka soo baxay ragga culamada ee shekh abdiqaadir nuur faaraxi baa ka soo baxay eh, waxaan filaya sheekh yuusuf aadan qudhiisuna ka mid ahaa aduurka badan baa ka soo baxay oo markii dambe jaamacadaha galay eh, waxaa kaloo ka mid ahaa masaarida qudhoodu dawr bay ka ciyaareen thaqaafada ummadda oo luqada carabiga ah iyo diinta waxay ka berkariyeen oo iyana eh, bisadoodu way horreysay oo saddex iyo kontonkii bay waddanka yimaadeen weliba halgankii eh, gobonimodoonka qayb weyna way qaateen markii dambena macaahidii ay fureen macadkii sheekh cali suufi sheekh suufi la odhan sheekh suufi ee xamar ku yiilay iyo eh, kii allahid ay u bixiyeen oo magacaas magac qadan buu ahaa oo isna maaragtay wuxuu ahaa machad laakiin xagga midna macad diiniya buu ahaa midna macahad cilmiya buu ahaa oo mawaadkan cilmiga abaan ah gurigi jiray waxaa ka mid ahaa macadkii ka furaa burca ay ka fureen oo kun sagaal boqol iyo lixdankii baa la furay macadka burca ku yaala oo isna macad azhar buu tabac u ahaa sheekh suufi iyo ka burcaba waxay tabac u ahayn azhar oo imtixaanka azhar baa laga soo diri jiray oo halkaasaa ah, ardadu markay gasho imtixaanka lagu soo sixi jiray azhar marka runtii dowr weyn bay ka ciyaareen oo haqaafadii carabiga ahayd iyo ay ka geysteen marka jamaacatu ahli baynu ku jiray marxaladaasay ahayd waxaa igana la socday waxaatu shabaab oo runtii waqooyigan iyaguna ee ka waday waxayna isku manhajna way ahaayeen isku maxaanku dhahdaa zamanna way ahaayeen dhulkun baa u kala duwanaa aadna way isula socdeen oo marka qaarkood wax badan baa ka dhexeeyey oo ay isla wadeen labadaa qolo rumuustooda raggaa hore ehelka saxwadan hadda dee ictisaamku rag badan odayaashooda ahay waxay ahayd nimanka ehelkay ahaan jireen oo waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhaha culimada doctoorkii dhintay alla yarxamo iyo rag fara badan oo maxamed ciise rag badan o shek xaashi iyo raggan hadda maaragtay saxaabadan odayaashooda ah aaraaba way soo wada mareen qayb waxaa jirtay la odhan jiray naasixiin oo ciidanka ahayd oo hawraad baa adduunka iska jiray oo fikerkaasi ilaa hadda wayna xushan yahay dumarka waati wayna xushanta waati lahaayeen marka fikerkaas ah in la waxaa la inqilaabo oo lagu soo boodo dalka la qabsado fiker waa hora bilowday bu marka anaga waxaanu ahayn qaybtii naasixiin bay u bixiyeen oo raggii ciidanka galay oo academiga aan shan iyo tobantankii gallay iyo gurubo kale oo iyana maaratay meelaha kale tegay bada ciraaq iyo masar iyo meelo badan kale tegtegay markaa gruub isku xidhan oo ciidanka ah oo saraakiil ah ilaa sodomeeye anu gaadhay markii dambe oo takfiirku baana kala daadiyey marka barnaamijkeega wuxuu ahaa wa waagaa hawraad ba iska jiray oo waddanka naftiisa inqilaab lagu qabsaday marka hawra islaamiya in lagu qabsado waddanka oo la inqilaabo waxaasa naga dhex guaxay eh, taasi marka waxay ahayd marxala iska ahayd eh, marxaladaas eh, qolyahan maalan waxaatu shabaab raggii aasaasay waxaa ka mid ahaa ragga nool hadda aan ku ogahay cabdiraxmaan xaashi dubad oo nin jaamacatu madina ka kasoo baxda oo jabuuti ay ugu wardamaysay oo kan joogay waxaa marxaladaas waxayd marka markay dacwadda noocaasi kacday oo la dareemay kaadirkii soo baxay dhalinyarta ahaa aada u shaqaynaya oo jaamacadiiy madaaristii iyo kacdoo noocaasoo dhallinyaro aad u fara badan nidaamkii markaa jiray bakdi xoog lu saaray oo dagaal aad u daranba ku qaaday oo xabis iyo xilxil iyo qabqabashu kala daaray arrintaas waxay keentay marka in raggii jamaacatul ehl madaxda uu ahaa inay waddanka ka cararaan oo rag badan dabadda loo saaro eh, oo sheekh cabdiqaadir aynu tilmaamaynay oo sheekha u ahaa markaa jamaacada iyo rag lamida waxay tageen sacuudigay tageen jaamacaadkay sacuudiga ka galeen nimankaasi waxay la kulmeen eh, nimankii atakfir walhijra la odhan jiray atakfir walhijra ayay la kulmeen eh, waxay qaateen mabdii takfiirka ayay qaateen waxay la tahay eh, takfir walhijrana inaad wax ka og tihiin baa laga yaaba oo raggu maaragtay garanayo waynu ka hadli doonaa markaa bakdigii la saaray oo aad u daraa iyo kii masar ka jiro isna aad u daraa oo dadka islaamiyiinta lagu dhibaateynayey ayaad moodaa meesha ayna iska waafaqeen oo de barnaamijka waddanka waxaa ka jiray saa la socotaanba shuucaddu aad bay ufaaftay shan iyo tobantankii waktigii aad bahasha u shaqaynaysay bay ahayd waxaa soconayey in la faafiyo mabaadidaas waxaa soconayay in eh, eh, fanka iyo sugaanta aad looga shaqogeliyo waxaa socday masrax iyo tiyaatarka in marka hawsha ay ka socoto oo maaragtay waxaa la yidhaahdo eh, heesaha filimada wakaalat lafnaam wakaaladii loodhan jiray wakaaladda maaratay filimada soomaaliya baa jiri jirto filimada iyo waxyaabahaas lojeen barnaamijkaas barnamij shuuciyad ahayd oo shuuciyadda karl markis ba wa laga soo guuriyey seebaa loola dagaalami karaa baa karl markisow waxaa la yidhaahdo ictiqaadka ama caqiidada ilaahnimada iyo wax ku saabsan see loola dagaalami karaa marka hadal uu sheegay waxuu yidhi albadiilu huwa almasrax yani waxaa ku mashquulisan masraxa tiyaatarka iyo meesha maaragtay riwaayadda iyo maarata filimka iyo waxyaabaha noocaas ku mashquuliya ummadda o dhanba marka umad ciyaaraysa laga dhiga oo wax maarata mahrajaanaad iyo wax la yihahdo ikhtilaal madaarista iyo jaamicaadka iyo caalamka hol hadda ayna suuraysan karayn baa ummadda lagu furay arrintaasi marka runtii haddana eh, shaqadu aad bay u socotay aad bay u socotay waata keentay marka in la xidho waata keentay markaa sheekh maxamed macalin oo ahaa ninkii abar ruuxiga iska ahaa ee ummaddu kusoo werinaysa la xidhay ugudaha lagu tuuray oo sheekh cabdiqaadir uufaan iyo cabdilwaaxi qaashi rag fara badan oo culimadii markaa joogtay iyo kudhada waa la xidhay arrintaas yaacaas wuxuu keenay markaa marxalo kale la galay oo fikrad kale la galay oo ah raggii dibadda u baxay ee madaxda jamaacada u ahaa waxay keeneen inay soo qaateen mabdii takfiirka marka waa marxalatu istiraadu takfiir in la soo waarido takfiirkii iyo tasii juhuudii tasxiixa lagu bixinayeyna ilaa toddoba iyo ilaa sagaal iyo toddobaatankii bay qaadatay marxaladaas oo marxalo aad u khatara bay ahayd oo dhibkeedu badnaa oo waxaad u maysatay jamacaddan oo dad fara badan tajniidisay oo dadkii madaxda ahaa ay inxiraafeen halkan waxay muraaxado mudan in dadku ay cilmiga wax bartaan oo diinta barasheed diinta wax lagu hayi kara nin wax garanaya ayaa ummadda sixi kara nim aan waxba islahayni si yar baa loo lumin karaya nimankaasaa nimankii helay waxaa loo akriyey kitaabadii sayd qutb kitaabkiisii macaarif ariiq iyo kitab la mustalaxaat arbaca fi qur'aan oo nin la abulacl mawduudi oo bakistania ah oo qoray oo alilaah warab wadiin walcibaada afar qodob uu kaga hadlayo waxbaa la isku geegeeyey muxaadaraad baa loo diyaariyey nimankii iyagoo la buuxiyey baa lasoo diray xaal baa laga soo dejiyey muxaadaraadkii ummaddii baa loo akriyey oo laleeyahay ummaddani waa gaal waxa meesha haystaana waa gaaloobeen waman lam yaxkum ma anzal fa ulaaika hum lkaafiruun waa gaalo oo dadkan kale ka waran iyagu ana shacabkuna ma dhaamaan waa iyaga qudhoodu way ku raaceen waxay isku xukumayaan bay uxukun tegayaan welihii bay siinayaan waxa weeyaan waa la socdaan wa in aطactumuuhum inakum la mushrikuun marka iyaguna waa gaalo kale oo haddii markaa la gaalaysiyey madaxdii shacabkiina iyana waa raaciyey waa madhabkii khawaarijta oo khawaarijda nin bayhaysiye la yahay jiray oo idaa kafara alimaamu kafarat iraciya haddii imaamku gaaroobo raciyaduna waa gaaroobe waa madhab marka madhabkaasi ku socdaan oo ma kala fogaa asaaliibtu makayar duwan mooyaane laakiin meel kale ay ku wada shumayaan oo dawaaifkan takfiirka hadda jira shabaabka naftooda hadda markaad eegto kama foga arrinta kama foga oo haddaad tidhaahdo oo oh, iyagu shacabka gaaraysiin maayan waaba la tukanayaane seebaad u diidan tahay mar hadday ka xayuubiyeen xasaanadii ummadda waxay leeyihin shucuubtu waa iska islaam laakiin daartu waa daaru kufr mala socotaa waxay leeyihiin meeshan soomaliya meshan laga xukumayo halkan ah, federaalka halkan waa gaalo waa waa murtadiin halkan puntland waa murtadiin somaliland waa murtadiin ma wada gaalo haye soo gaalada markaa marka mar dalku dal gaalay waa daaru xarbi oo waxaa doonta ku qanci waa la beegsan karaa marka ninkii daalimka meesha ku did waxaa doonta qanci marka maxay isdhamantee mameed ku badbaadaysa mar haddaan iskuma badbaadinin oo markaad cid qarxiso mabda'aasa ku socdaana waxay leeyihiin meeshii meel xasaana leh maaha meeshii waa daar kufri weeyaan waxaa doonto ka samey maalkooda dhigooda baraysan meesha ku urtay marka isma dhaamaan waxba yaane maarata hamoodin in ay waxaas dhaama ay jiraan waxun waa la karaa in yar bay kasoo ka yar sokeeyeen laakiin xagga mabaadida iska mid oo takfiirka waagaa jiray waa takfiir ulhijra la baxay oo jamaacatlmuslimiina baxay baqaayaadkoodu nimankaa waa lala dagaalamay oo tasxiix afkaartoodii oo rag baa u guntaday oo kutubtii laga qoray baa la keenay oo maxaan ku dhahdaa kutubtii qadiya takfiir muslim naxnu ducaat ullah qudaa oo waktigaa kitaabadii waktigaa soo baxay yiilay nin xasan hudaybi la odhan jiray iyo risaala u qoray iyo kuwaasoo markaa yihiilay baa la akhriyey nimankii si fiican baa loo jafay iyo ragga culimada sacuudiga ka yimid jaamacada saudiga kasoo baxay ama fasaxa ku joogay dood dheer baa laga galay nimankii fifakooda lagoyey baqaayaadkoodii waxaa kasii jooga ninka layahay amnur eh, hebel cuhmaan ee qarra fadhiya iyo ragga majmuucadaasi waa takfiirkaa hore bay kasii hareen eh, taasi marka waxay ahayd marxalay ahayd marxaladaasi takfiirkaasi marka uu soo afgo-ay waxaa loo soo gudbaya marxala taa ka dambaysa oo marxaladii tabani manhaj salaf la tabaniyey oo jamaacatul ehl markay saa noqotay wixii ka baxay takfiirka diida iyo manhajkaas baa waxay ku urureen aljamaca alislaamiya bay samaysteen jamaca alislaamiya waxaan filayaa siddeetanka mee taqriiban ilaa koob iyo bay tasiiskaas u jiray yani u samaysnaa ilaa laba iyo siddeetankiiba dheh oo markaa waa meeshii fufkii u horreeyey manhaju salafka ay markaa waddanka ka soo galay bay noqon karaa jamaacadaasi weli manhajka ikhwaaniga waxuu kasii jiri karaan laakiin raggii jaamacadaha ka yimi madiine iyo maka iyo oo meesha markaa manhajkan ta'siiliyey oo dictoorkiiay ka mid ahaayeen wax badan baa markaa la hagaajiyey oo la saxay markaa jamaaca alislaamiya ee la baxday waxaa ka sii jaray markii ay manhajkii ahlusalafka la qaatay qolyo markaa shiikha ku dambeeya oo sheekh maxamed macalin oo isagu markaa weli haysta afkaartii ikhwaaniga ahayd baa rag baa waxay dhahen sheekhi baa la khilaafay marka annagu manhaj salafiyaa la keenay wahaabiyaa la keenay rag baa marka xagga u baxay oyana waxay la baxeen wii la ohan jiray aaw sheekh nimankii la ohan jiray halkaas ku hadheen aljamaca islamka waxaynu ohan karnaa waa jamacadii u horreysay ee qaadatay manhaju salaf ee haddii doono wax ka dhinaadeen laakiin ru'yada iyo mabaadida ay qaateen saasay ahayd jamaacadaas runtii way shaqaysay waqooyigana qolyihii waaa waxba isku urursadeen qudho isku dumariteen takfiirka iyo waxa waa laga badbaaday waa waxaa lagu urursaday taladii sheekh cali warsamo markaa ka yimi isagu xagga ah oo maaragtay jaamacadda soo qaranjabiyey oo muddo joogay in xilkii lagu ururiyo oo shiikhii jamaacaddii waxaadda marka madaxda looga dhigay buu noqday arrintaas markay dhacday oo qolihii jamaca alislaamiya ay maqleen in halkaas sheekhaasoo dee markaa magister haystay nin sheekho caaliman ahaa baa waxay war allayla halkaas maanta ka nooshahay aynu wax isla beegsano oo wax isla doonno oo dadka midayno nin la odhan jira abdilcaiis faarax raxmatullahi aleh oo dhintay ayaa aad arrintaa uga shekeeyey aad bu uga shekeey runtii taariikhdu waa way isqoraysaa waaqacaas in laga shekeeya waa muhim anu markaa laba iyo siddeetanka yaan baan joogay yaan buu igu yimi isagoo taladaa wada oo yidhi haddaan jamaca islamiya waxaan rabnaa iyo nimankii halkaas ee sheekii sheekh cali warsame ku ururay waxadda ahaa inaan wax isku daro sheekha madax ka dhigano marka aniga wuxuu ka waraysanaya sheekh cali o de anugu bur aan joogo raggaasaan garanaya warbixin buu ka qaatay tala ahaan iyo kaas halkaasuu nagu soo maray saddex iyo siddeetankiiba khulaasadii waxaa dhammaatay isu imaatinkii la mideeyey waxaatu shabaab oo shaqaal warsa madax ka yahay iyo jamaca alislamiya oo maxamed ciise madax ka yahay baa damji lagu sameeyey waxaa soo baxay alitixaad alislaami oo madax ka yahay sheekh cali warsame naa'ibna uu ka yahay sheekh maxamed ciise waxay ahayd kun sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii kun sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waa caslu dahabi baan odhan karaa caslu dahabi saxaabada soomaaliya waa xilliga ugu fiicnayd baa odhan karaa sababtoo ah israacaas wuxuu keenay manhajkii oo manhaj aad u qiimo badan noqday oo waxoogaagii kale ee maaragtay laablaabkii laga baxay oo rag culimaa ay markaa majaraha u qabteen iyo eh, sharaaixulmujtamac oo runtii dacwaddii in badan kusoo biirtay oo cid kasta oo dawladdii iyo wasaaradihii galay oo eh, xaggii tacliim wasaaradda tacliim ha ahaato ciidankii ha ahaato waxaan ku lay meel kastaba dacwaddu way gashay meel kasta marka waxay noqotay dacwo aada u yaab leh oo qiimo badan oo aan ku kaaftoomin oo keliya soomaaliya gudaheedee waxay soomaali weyn odhan jireen oo jabuuti iyo etoobiya iyo kenya iyo meel kasta tagtay oo jaaliyadiya dalka carabta ka daba tagtay saxwo aada u ballaaran oo caslu dahabi ah oo manhaju salaf ku shaqaynaysa oo tashanaysa oo shuuradeeda leh oo shirarkeeda go-aamadeeda leh oo maxaan maxaanku dhahay si maftuuxa u tashata oo dadka madaxda u ay yihiin dadka waddanka marka ugu aqoon badan dadka ugu aqoon badan bay ahaayeen dadka madaxda u ah ragga ka maqnaa oo xitaa aan iyagu markaa jamacada ku beenaysay sheekh maxamed eh, sheekh eh, eh, cabdinuur raxmatullahi calayhi wuxuu ahaa la taliyaha weyne jamacadu ah. oo shirka lagu yeesho waa soo dhex fadhiisay loo baahdo oo sheekh maxamed nuur qawi ayaa ka mid ahaa oo raggii maarata gooba iman jiray xitaa mar la soo jeediyay isaga ha loo dhiibay xilka ay xitaa ahayd taariikhda waxna soo maray ahayd marka jamaacadaasi oo ah jamaacaddii salafiyada ahayd ee waddanka manhaju salaf gelisay Eh, runtii waxaan qabaa eh, wax aad fara badan bay samaysay oo khayr badan ba ay samaysay taariikhdaa dheer eh, markay soo waday muddo waa ti waddanku burburay oo lagu kala yaacay dunidii dalku markuu burburo oo fitani dhacdo laa shaka innagu waxaynu ummadaynu ka mid nahay bulshadaynu ka mid nahay khad alla waayi maayo ummaddu markii hore oo isku duubnayd waa la kala warhayay waa la wada joogay markii la kala yaacay oo qolo reerkooda la qaxday ummaddii la kala diray Eh, dhib badan wa iska yimi mucaskaraad baa furmay ciidamayn baa la sameeyey dagaalaa la galay akhtaa badan iyo wax badan baa la galay oo dee waxaa weeyaan eh, xaaladaha waxay la tahay waa la socotaan idinkaan idin dayn doona insha allah wixii su-aalaha ka qabtaan hawl hadda hoos ku dhaadhici maayo idinkaa insha allah u ciil qaba inaad su-aala halkaa ka keentaan waan idin dayn doonaa eh, marka wax badan baa iska dhacay waxay noqotay haddana muraajacaad in dib loo sameeyo oo wixii akhtaa dhacday ee dagaalo la galay iyo arrimahaasoo dhan waa la soo afmeeray waa la soo afjaray kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaaشhankii baa la khulaaseeyey barnaamijka mucaskaraadka iyo hawshaasoo dakiil runtii ahayd haddaama taabto dakiil bay ahayd oo jamaacadu markaa uma diyaarsanin mashruuc iyadu samaysatay oo abaabulatay may ahayn niman dhallinyaraa oo ragga qaarkood afghanistan ka yimaadeen ayaa dhalinyartii qaxa ahayd ee kismaayo meelahaasii socotay ummaddii qaxa ahaydba ayay maxaanku war hagga u socotaan oo ay ku xaraysteen xeryo oo tababar u samaystay oo markaa halkaas hawsh ka bilaabatay waadadiina waxay dhahan warba ka hadhine waxaa soo qaban kartaan soo reeba war war joogaay war joogaay war joogaay rag baa jooga tacliiqin doona oo fadhiyey waktigaa anu waqtiga ayaan joogay lakiin warku way soo gaarayey ay dhacaysa xitaa markay culimmada yimaadeen meeshii mucaaskaraadka lagu samaynayey in canaawiin muxaadaraad loo taago la yihahdo ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah waa markay yimaadeen sheekh cali warsame sheekh abdiqaadir nuur faarax sheekh daahir rag badan ay yimaadeen dhalinyartii baynu ka tegi karnaa rag baa xera ku xaraystay armaa dhibaata ka dhacdaa war ha ka hadhina baa markii nimankai hawsha watay baa ismadax maray markaas nimanka nimanka ka fujiya odayaashan iska caydhiya hawshaana waxay la tahay tacliiqeeda rag baan u dayi doonaa si kastaba soo afjarmay wixii ciidan ay ay jamaacadu waxaale xalaal iftiin baa la qashaaye maalin baa iyadoo goob wanaagsan lagu kala tegay iyadii qoladii laishayey baa si xaragaha loo kala diray oo layidhi nin walowba magaaladaad ka timi dacwaddiiyo meeshaynu hawshaynu wadnay awal hore baad u noqonaysaa iyadoo ku ninoo ciidan aan la haysto oo dalab wax badan la qabsan karo ayaa la yidhi arrintani sax maaha fataawadii culimmada iyo aimada iyo tashkeed markii la badiyey baa si xaragaha loo kala diray saddex iyo sagaashankii bay ahayd shirkii afar iyo sagaahankii muqdisho ka dhacay oo jamaacada acyaanteed o dhan isugu yimaadeen waxay ahayd runtii eh, maalin wakti mashhuuda bayna ahayd taarikh leh oo aad looga heshiiyey arrintaas oo meel la saaray inaan soo noqon karin oo ragga xitaa mucaskaraadka iyo walaa waday iyo qudhowda eh, la ganaaxo leeyiin kuma soo noqon karaan maamulka inay wax ka qabtaan ninkii raggii mucaskaraadka hogaaminayey eh, arrintaas waxay noqotay arrin saa ku dhammaatay bay ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo u guuleeyey waxaa iska soo waado Eh, lix iyo sagaashankii taarikhdu markay ahayd eh, waxaa mar labaad haddana iyadoo jamaacada mabaadi'eeda ay ka mid ahayd in ummadda la mideeyo oo jamaacaadka islaamiga mid laga dhigo oo manhajkaas salafka lagu ururiyo oo waxba aanay ka bixin hal meel lagu wada socdo mabda qadiim ayuu mar kasta socday eh, waxay ahayd kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaaشhankii laasacaanooda magaaalada bay ahayd arrintaasti ka dhacday in damji uu dhacay oo itixaadkii iyo atajamuc alislaami linqaad oo waqooyiga ka dhisnaa iyana markaa halkaa lagu mideeyey waxaa soo baxay jamaacat اlictisaam bilkitaabi wasunna ayaa ku dhisantay magaalada hadda fadhidaan lix sagaashanka culamadu isugu timi oo si fiican markaa waxyaabihii muraajacaadkii dhacayna lagu ta'siiliyey oonay noqotay markaa in dacwo laga shaqeeyo oo macaahidda iyo jaamicaadka iyo wixii kale ee maarata la qaban karo ummadda khayr loo qaban karo laga shaqeeyo arrintaa saas ayay ku hirgashay waxaan qabaa jamaacadu inay injaazaad fara badan ay gaadhay oo taariikhdaa dheer ee saxoodi soo socotay waa wax kala ratimaya ummaddii waa la bedelay baan odhan karaa oo tadayunkoodii waxay noqdeen dad mutadayiniina oo inxiraafaadki waa la saxay dhalinyarta macadka udhigeen qaarkood waxaan weydiiyaa waryaa weli arkay baabuur meel tuban oo le ziyaaradii baa loo baxay bal timaweyniga reeb halkaa marayso sanadkii marra dhaafta kuwa timoweyn halkaa shallaadaya waanu sanadkii mar aragnaa war ma aragtin istaamada baabuur taagan oo maanta waxaa la qabanaya qabri hebel iyo adhi xoogaa la qalqalaya weli ma aragtin maya ba yidhahdeen dee arrintaas waxay iska haan jirtay arrin usbuucley ah oo dawladdii xitaa xamar waxay ka iclaamin jirtay ka sii dayn jirtay berinta waxaa jirta biyoole baa la tegi doonaa saadda maalkaas baa tegi doonaa xagga waqooyiga aw kaboole iyo eh, maxaa la ohan jiray awbar eh, iyo waaba la iscelin jiray oo markaasaa baabuurta iyo tobanaanka gaari iyo tobanaanka maaratay baabuur ariga lagu shido iyo waxa socda waxaas waa lagu leefay oo inxiraafkii diiniga ahaa ee ictiqaadaadka meesha uu ka baxay ninkii gaala kaharka ahaana meel adag baa la geliyey oo nimankii iga sheekeeyey ninka la eh, doctor axmed xaajib ka sheekeeyey wuxuu yidhi waagii eh, dowladnimadu ay dhalatay lixdankii ayaa sheekh nuur cali culi wuxuu tagay nimanka wuxuu hi niman waxaad yeeshaan war kitaaba isku xukumo shareecada qaata marka mid baa iga wax fahmay wuxuu waxaan la yahay waagi waalkii saasaan waan la yahay waadka bal miskiinka minhaaj bu leeyahay wax lagu koobo ninkaa waxu hadlaya walaa inaa lilah waxa yani quursi yani dhintay oo waxaan dee ba waxaan laga yaqeen sooba ku hadlay waa niman cilmaani dib bala oo wax kale laga dhaadhiciyey sheekaas way dhamaatay anu mar kitaab aan akrin jiray tafsiir oo kuwaan akrin jirayba mid baa iisoo fadhiistan oo shababaha cilmaaniga gogo-ay la idigu cilmaani maydina arage baarlamaanahan tukanaya iyo dawladahan iska maaragtay quraanka akrisanaya iyo waaasm cilmeyne agga ku aragtay maxamed wuxuu kitaabka dhegeysta maalin damb ni o waxaad akriyayso warkaagu sax maa buuli kitaabkana xukunka iyo waaan ka hadlo u arkay oo uu fahmay meeshaasu u fahmay diinta la isku xukumal qaato sharciga wuxuu sax maaha wax soconayana maaha arrintaas arrin suuragala maaha waxay soo degtay shareecadani intaasoo boqol oo sanadood kahor kun iyo ziyaara sanad dadku wax yar buu ahaa in yaroo saraysa ahayd hadda waxa ku maray waxaad ku sheekeynaysa jooji buraa ku taniyo aniga marka de ugu bahadaadsan mu jira marka waxaan de haweyn awshi bal tafsiirka inugu yarkaajoo ninkan waa laga dhex hadlayaa ninkani dee muuqaal soomaaliyeed buu leeyahay waana dadkeenii lakiin waa laga dhex hadlayaa cid baa ka dhex toostay ninka kale bal ninka kan waxaan ka dhex hadlayaa aynu fahanaya bal waxaad yeeshaan muxaadaraad baynu bilaabaynaa waxa la ghazwul fikri baan soo bilaabay mee dhex markaan meeu naga kac maalin dambe hawis markaan taadtabtay naga dhaqaaq marka cilmiyaaniyana waa laga takhallusay baabah baa laga dhigay ma dhammaanayso weli waxaa sii jooga majaalkii tacliimiga ahaa waxay qaaday eh, saxwadu takyiir yaablay ka samaysay majaalkii tacliimiga oo jaamacaadka iyo macaahidda iyo waxa socda xafida qur-aanka waxay la tahay dee isaga sheekayn mayno ilaa maxaan ku dhahdaa meel kasta ragga dabadaha jooga iyo ragga waddanka gudihiisa jooga meel kastaba khayrkaa tacliimi waa ka socdaa waxaan qabaa inay tahay najaax aad u weyn oo imaarteeda ah weeyaan ay isxoodu keentay eh, qiaaca khayriga ah iyo maaragtay eh, majaaradka iyo haasiga ah wax badan bay ka qabatay oo aan maaratay dee laska lagayna qabsan karaynin eh, majaalka musaalaxaadka qabadiga ah oo markii dalku burburay oo qabaayil badan isku dhaceen waxa weeye rijaalu saxwa wax badan bay qabteen wax badan ba ilahay gacantooda kukala badbaadiyey beelaha iyo reere islaay iyo dhibaato dhacday oo musaalaxo badan bay galeen eh, majaalka marka laga hadlayo tijaarada waxa weeyaan tijaarada waddanka waxaad moodaa hadda laga jafeeya waadadii lain gacan wadaad bu ku dhacay oo sharikaadkan cimlaaqa ah ee shaqaynaya ee noocnooc ah telefoonnadan kala duwan maxaan ku waxyaabahan xawaaladaha kala duwan waxaasoo dhan waxaad moodaa inay yihiin raggii dacwadan isxawadana soo saartay ayaa markaa gacanta ku haya waa imaarteeda ka mid tahay waxaynu odhan karraa ilaa la gaadhaysay zicaamaadkii ijtimaaciga ahaa oo maaragtay salaatiin iyo garaade iyo rag madaxa baa ku soo baxay shakadii maaragtay sudat ulxukm xagga qabaa'ilka waa waa injaazaadkeeda ka mid tahay haddaydan gu dafirayna xagga siyasada hadaynu bayno qudhooda rag baa de iska noqdayoo iskaba shaqa tageene qudhooda aday ku xisaabsan yihin alasku mulaaxaday halyado nimankaas maxay soo kordhiyeen maanta wa arkayn rag baa ka hadlayay laakiin ninkaasi dee waxbuu soo kordhinaya ninka meeshaa ku jira wuxuun eh, buu qabanayaa ninka waxbaa ku maqan waxbaa ku duugan isagu siisaa iskaga yar dhintaba hadduu doonee laakiin adiga waxaa laga yaabaa in wax badanoo kuu taro waa suuragal oad ka faa'idaysato eh, waxaa ka mid ah eh, inaynu odhan karno xijaabkii oo shay maaragtay aad loola dagaalamay ah taariikhdii dheer waddanka kan oo waagii hore madaarista iyo jaamacaadka aan laga ogolayn xijaab wax la yidhahdo oo gabadha markii eh, xijaab laga warka banaanka loo tiri oo qaar badan ku shaqo beeleen oo qaar badan jaamacaddii kaga tageen oo qaar badan madaarista sekandariyada kaga baxeen qaar badan guryahooda ku fadhiisteen waxay noqotay markaa majaal hadda iska furan oo baadiyaha markaad lugaynayso waxaa dhici karta inaad aragto gabadh xijaaban oo awrdhaana wada ama gabadh xijaaban oo adhila joogta aad baad ufarxaysaa markaad aragto dareecan dareenka noocaasoo kale ah waxaa weeye markaa waxaan qabaa khayr badan baa dhacay naqsina waa jiray oo salbiyaad u dhiisu jiray oo saxwadu ay gashay waxaa ka mid aha waxaynu ka hadlaynay oo dagaaladii ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maalan waxaan had iyo goor dadku fakarkan inqilaabiga oo iskaga abuuran oo dadku maaragtay da'yarta weli qaar kusii jiraan fakerka noocaasa oo inu maaragtay bal si yar wax loo qabsan karo oo si yar lagu soo boodi karo xukun oo meesha waa laga saxaya tahay xukunka in lagu soo boodo oo arrintaasoo qofku aanu aanu eh, aad u tixgelinaynin eh, hadafkaagu muxuu yahay maxaad maxaad tahay adugu bulshada maxaad ka tahay maxaad awood leedahay eh, sunatu tadaruj tadarujka ila habeenkani ilmumintu u dhashay iskama kacee wax kastaba sunan kawniga ay leeyihiin maxaa hadda haboon cagta xagaynu dhignaa hadda xaggee baynu beri xaggaynu tegaynaa waxyaabaha noocaasoo runtii Eh, in badan hadda la fahmay laakiin akhda'dii lasoo maray ayay ahayd iyadoo xitaa la ilaalin marka qaarkood muraacaatu masaalix walmafaasid oo dadka qaarkood marka baabka laga hadlo waa daaquuti ay ku magacaabeen oo si danahooda iyo waxooda ay maarata u hirgeliyaan eh, arrimaha noocaas waxaa laga yaaba inay tahay waxyaabaha khaladaadkaa ee la galay tacasub wa iska jiri jiray inkastoo ad moodo hadda qolyo kaleba tacasubkii la wareegay laakiin jamaacaadka udhowdu eh, nooc tacasub ah oo maxaan ku dhahay jamaacadu ama tandiibku waa wasiilo eeqaayo maaha oo siro majmuuca is ururstay oo isku urursatay diinta ilahi in u shaqayso laakiin wax maaha maaragtay dee kaba dhibcaana oo inta aan halkaaga ahayn ma wa kale adan ictiraafsanayn sax maaha marka tacasubkaasi waayuu jiri jiray lakin waxaan qabaa baryahan dambe mawduucaas waa laga baxay qola kale la wareegtay baan qabaa idinku aad garanaysaan insha allahu tacaala idinkaan idin dayn doonaa inahaasaan iska soo gaabinaya waan iska n oday sheekeenaya odayaashu markay mudda soo noolaadaan waxaa ka hadha sheeko maxaan usoo joogay marka maxaa noo jooga sheekooyinkaasi inaasaan kasoo gaabinaya jazakum allah khayr bilahi tawfiiq subxaanaka allahuma xamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk